yadcuu calayhim qabaka qabiilkaasaas xawaalaay uma taraka waama fi subxi xadiidkaa waa ka tagi hawaartias ka tagi waama fi subxi suba xafigiisi falam yazal kamazuuli nabiga xataa faaraqa adunyaa intii adduunka aska faaruqo nabiga masuul ilaa adduunka aska faaruqo oo ilaahay aska oofsado suubanahayn sala allahu alayhi wasalama ma dhaafin xanuud ma ka tegin waa qunuudi jiri gabagabada kan waay xadiidkan aa ah saxiixna waaye jamaaca wariyeen jamaaca badan oo xufaad kamid ah wariyeen waana saxiix yeeleen dadka oo xadiidkan saxiixnimadiisa caddeeyey waxaa kamid ah abu cabdullaahi maxamed balki walxaakima kamid ah fi mawaadic min kutubihi bayhaqi yani daaru duruq badan oo asaaniidood saxiixaas wariyey awaan bin xamza waxaan weydiiyey siris سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح وعسير هسري قلت عمن ياك سورسي قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فيها قياوري هذا إسناد حسن رواه عن عمر أيضا من طرق كلاته وعن عبد الله وكان عبد الله بن معقل لهراء وإسكان العين لأخريو معقل لهراء عبد الله بن معقل تابعي قال وحسن قنت علي وقنود رضي الله عنه في الفجر والقنود رواه البيهقي هذا وقال هذا عن علي صحيح ومشهور عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يقنط في الصبح والمغرب والعشاء رواه مسلم وري حديث ثاني رواه أبو داود وري وليس في روايته ذكر المغرب كما جرى أبو داود مغرب كما جرى ولا يضر ما كما رواية tarku الnaasi dadka kategidoodii qunuuta fi lmagribi maxaa yeelay waajib ma aha maqribkii waa la dhaafaa waajib ma aha ijmaaca kanaa ku aruuray ijmaaca kanaa yani yani aa ku dhacay nask kaas waa la naskay ijmaaca yani daliil u ah in la naskay xadiidkii anas radi allahu tacaala canhu mh waaa ama aljawaab an xadiid anaskii horeey tarakahu abi hurera iyo abi hurera koogii fi qawlihi uma tarakahu olajeedada waxa waaye taraka ducaa alaa ulaaika alkufaari taraka <coughs> waa ka tagay nabiga adducaa hawaaridii alaa ulaaika alkufaar kufaartaas lahawaano nabiga waa dhaafi iyo walacnatihimna waa dhaafi taraka ducaa iyo walacnatahum taraka ducaaa iyo walacnatahum waa dhaafi laa taraka jamiic lqunuuti qanuudka dhamaantiis nabiga ma dhaafin oo taraka lqunuuta waa ka tagay oo fiiri rasulka ama kala tarakada markeed waxaa loo abilhaayaa waxaan suux ahayn qunuudkooda waa dhaafi hada kani tawiil tawiil oo mutacayin e waay lana xadiis aana fi qowlihi lam yazal akuhimid yaqnutu fi subxi xataa faariq addunya xadiiskaasi yani xoog badana muctamadmaa a qawiyaa saxiixu waaye sariixu waaye hayjib waxaa waaji waayo ama wataa warka aljamcu waa waaji waa la jamciyo wahada ladi ذكرناه ka an soo sheegni متعين waay للجمع taa جمعiyey وqad rwى البyهq بإسناaده عن عبدالرحمن بن مهدي الإمام مهدي إنه قال إنما ترك اللعنة ويوضح هذا التأويل رواية أبي هرولة السابقة ثم ترك دعاء لهم الجواب عن حديث سعد بن فارس عن رواية الذين أثبتوا القنوت معهم زيادة علم تلك قنوت كفتوه زيادة علم يا قوان يوم مثبتين واي أثبت مثبتين msbit iyo mnfine yaa loo marihaa wajaba waxaa waajibi taqdiimuhu musbitiinta oo ama cilmiga ziyaadadii kuwa wato kuwaasi alhormayaa waajiba usul kitaan waay qaacida usuli waay taqdiimkooda ama waajibaa xadiid mascuud waaa mascuud hiri os hiri <clears throat> os leehayi yani ashiri adaayotaku sheegay os hiri <clears throat> ma qanata rasuul lahi sala allahu alay bi shay min dalaatihi xadiidkaasi daciif waaye xadiis daciif waaye aad u daciif ah maxaa yeelay waxaa ku jiraa riwaayadaasi maxamed bin jaabir sahmiy rijaalka dilooyin hatar waaye nin weri ala hawhan xadiisyaalka dhan ragga oo oo soo sheegayna la fiiriyaa waxaa ku jira maxamed bin jaabir sahmiya ku jira maxaala uu yahay maxamed jaabirni daciifnimadiisi aad ay u daran tahay haddana matruuk ahaa ahay yani sahda ma laga qaadanin maxaa yeelay <clears throat> nafyi aslahimid maaa sida mafanata asri oo siga nafyi aslahimid munfi waaye yani intana waxaa yaala sabata ayaala isbaatkii xadiis anas ayaala bra bin caazib kooda yaala si waa anfi xadiiska anasna isbaat waaye waa la hormarihaa ziyaadat alcilmi ah loo hormarihaa an xadiis bin camar anuu lam yaxfadu oo waqad xafada anas wlbara bin caazib wayruhumaa faqudima man faqudima waxaa la orda man xafada kaas mil oo daciifniki oo xifdigi oo qalbigi kahay faada qabtaa hadii lamaad abuleyla kiisii qabtuna ma ahlihayo ma ansaxaayo hadiisii ma ansaxaayo maxaa yaele abuleyla mashhuurba waaye majmacu zawaaidka iyo kuwaas waa dhigeen matruuk waaye warkiisa dhanba matruuk waaye kan umu slm daciif way usme maxaa yeel maxamed bin yacla maxamed bin yacla ku jiraa maxamed bin yaclani can basr bin cabdiraحmaan aلxuwariy can cabdillaahi bin naafic an abi an uma slm daarqudni waxaa jiri kuwaa dhamaantoodii saddexdan dhan bay dacafo waaye yani naaficna simacbe kama ansaxaayo oo umu slm wa kamal ma bajiro maxaa lida waa kaa inta inta waaye qunuudka macnihiisii iyo daliilkaani aanay sheegaayay daliilka aan wada inta wayushracu waxaa la jideeyey waxaa la jideeyey macnaha waxaa la suneeyaa hunuud ah la suneeyey hunuud ah la suneeyey inta maxaa ku jiray tooken waxaan ka tagnayaa mudaa iyo barakeysaneen fain lam yusuf fain yasmacu kanata waa ka hadii usa ma'muumka hadii maqleynin laftiisa kunuudaa inta fain lam yasmacu fain lam yasmac hadaas maqleynin yani ma'muumkii macnaha imaamkaas ka dheer ama waa dhagax culus ama imaamka kubajaharoohaayo ama sood oo askaseenaas maqluuhaya kanata waa kunuuda suna waaye maca alimaami ahoos kunuudaa hoosas akrisaa kunuudkii saan sidii dacwayaalka ducayaalka kaleeta camal iyo kaleeta camal wuxuu yusbaxu lkunuud quluubtii ala jideeyey junuud ala jideeyaa manaa sunna waay in yani maktuubyaalka salaadyaalka oo fardiga ah kuwoodi soo horay rakcad ictidaalkoodii dambe ictidaalkoodii dambe in lagu qunuudo ala suneeya salaadyaalka fardiga ah linaazilati ladin naazila musiiba dhacdi daraadeedii in loo qunuudo ala suneeyaa musiiba dhacdi daraadeedii in loo qunuudo salaadyaalka gadaashooda in la suneeyo laa mutlaqan mutlaq ahaan maya laa mutlaqan maya laa mutlaqan xaal maya saair almatlub yani oo maktubaat aa la suneeyaa لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقنط إلا عند النازلة وخالفت السبع غيرها شرفteedi waaye لأنa أفصل الفرائض waaye maala nin caalim ah yani laqabkaa la xefti oo toban loomahaaya minka haati dawladii markayli waa loo duceeyahaa intii ilahay kasoo bixiyo loo duceeyo loo qunuuda waa la sameeyaa ninkiisa muslimiinta wax taraayi oo saas oo kale hadii la xefto saas oo kale waay alla haddaan haddana haasata camal oo hadda joogtadana qabti in loo qunuuda kuna waaye waa la ku haayaa dul waay leeyihin hadana kuliya waa hunuudna waa nala qabti waaa la heli waaa la heli maxaa waay waaa loo mari doonaa cawaamka waay umadayaane hadawad inay ay tahay fardi ay ahayd ilood accommodationa wakti maxaa waaye kuhaadigeen intiiba masaaibta ay ay joogto masaaibta ay joogto waa la hunuudaa maxaan ka sugoyn maaa le masaaibta in lena raabo ee ma hadda dhamaati joogto ninkaadi alla maloo kasay aluu soo galaya waa lu dhaca ah. waa aragtay ninaa la dilaa lasumaa janaanta waad aragti halkia la dilaya halkii la dili ki dilyaa so ahaa amara masiibatawe maa jabtaa kaas la dili adiga camal waaye kan dili usuga makuwa maa karo ka asdili maku dili karo masiiba we maahan mala reebi karo waxaa laga iga waay yani masiibadaasi oo dadka haasata muslimiinta inay ka daceystaan ay kaqunuudan ilaahay kubadaas kafiidu kurba kadhima maajaraa waxaa asanaa ninkaa waa awgeedaas jaamaga salaad waad aragteen dadaa u dhacay daab lao furti masiiba kawen maay kartaa ku yeelan ninka badan in la socdo haye waa joogaan waka ad waa kaa sawir badan yihin fokala jiriyo haya budi haye masiiba kawen maay kartaa la joogto masiibadii xarbigii dagaalkii dhacayna waaba ujeedin colaada colaada dhacay isdhacaan dhacay musiibadan weyn socoto muslimiinta alim malum yani alo gargaareynin alim malum wa galbixaay an jirin musiiba weyn waayo anuuda loo anuuda in laga anuudo ilaa ay ka dhamaato dawla weyn o caajis muslim oo le asha ku jirin ilahay dawla waa dhali hadala si waayey ilahay wyntabta wa diinka wax alla ka dhigo oo dadka yani balaaya dambana alla manoo keeno waa lasoo goodiha mahluha goodi waaa la ilaha ilahay ma joogino bay lutahay ilahi majoog muslimiinta lutashtohaya maahne dadkaas iskaasa mal rabo muslimiinta adab qabaan dawla la-aan carabta xigma ahaa waxay yidhaahiin suldaanu ashu waali kashuum khayro min fitati kaduum xigba carbeed waay waali kashuum nin oo waali ah oo talihaayo oo xun min taliha waali oo min waali oo kashuum oo aalim ah khaain khayr badan yahay fitna oo joogto a khayr badan yahay fitnatin kaduum oo joogto a khayr badan yahay maxaa yeele xadiid kale nabiga maxaa ku yidhi idaa marartum biqaryatin laysa fiiha sulbaanun walaa tadkuluuha dhaacun camal waay dhaacun kaa lahay maysu dhaaca gelin malayno meel dawl joogan ala gelina nabiga gelina maxaa yeele walaa tadkuluuha ha gelina meel dawla lahayn ala gelin dawla baalin ba ahaade jaa-ir ba ahaade caadod waay joorka iyo dulmiga dawlo ala atoosiyo dawla loo naqdo ala atoosiyo haddana waxaa waaye naazilada waa joogta ينفع النازلة لا مطلقا على المشهور مطلق ahaan looma suneeyo على المشهور mana qabano naazila musiiba daraadeedii loo qunuudo musiiba col dhacay waay colkii hadaca waay colkii dhacay daraad bishii dhacay loo qunuudo roob bati loo qunuudo waa kujira roobka hadii bata musiiba way walahaa an tusir mahadira walahaa yudi lganaa magala roob badan oo magaciis dadka dhiwaayo magala awaan waayo roobka naftiisii hadiisbata waa loo qunuudaa roobkii abatay roobkiaa la waayey waa loo qunuudaa marka rafculyadiga saddex meel a nabiga gacanta kor uka qaadi kor oo gacanta ku qaadi markii istidqaha markii qunuudka o iyo korku iyo istidqaha iyo qunuudka saddex meel iyo markii eh, yani jiska awsa askita ay tahay wax meel ah maleha hadii baxtina waa helina laakin wak xariiri ah intaas ducada kor loo qaadaayo gacma kor loo qaadaayo culimada diinkaani alayhi salaatu wasalaam kulli naqli waaya maxaa jiri sidna abubakar dahiya diinina mabniyun cala nuquli diinkaani naqli ah sidisana ra'yi kuma laa calaana manaasibat alcuqul fikir uma wadano ijtihaadkaani iyo madaxaani ma aha diinkaani diinkaani waxay rasuulka ilaah laga soo guuriyey rasuulkii laga soo guuriyey yani asxaabtiis laga soo guuriya atbaacdii culumada waay sheeg maaa diinka waa sheega culumada culumada lafteedii waay isku raaceen ijmac ilahi waman yatabi gayra sabiili muminiina muminiinta dadkoodii heerkiina kii raaco nuwalihi ma tawala waxay muminiinta isku raaceen dhamaantiisii xiga waay xadiiskii o daliila kulamaa ra'a lmuminuuna xasanan fahuwa xasan kulamaa ra'a lmuminuuna qabiixan fahuwa qabiixun xadiiha waa jira ama tab hoose tabaa muasiriinta sheegay maantaasi ale ijmaaca ujri ujri ujri odawaasan goora hoanka ahriyaysiri markii damba ilin xadiidka yani daliilkiisa ikaa waaye مباشرة بعض جهبته مصلاه مباشرة بعض جهبته مصلاه شيخنا إمام نوابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شغليال كما تكوشي كل حد يكفو بحنا المرهلة وأسمها بالعيال الذي جوا بعض المسلمين أنا كأنا كأسا التفاصيل أن هنا أسفلتها السببا معاشي أكتاب غرغني سبوات السجود سجود وايه سجود وايه محمد سجود وايه انت يا محمد وما لينا هذا سجود وايه ما هو السابع الغنية صلوات السجود سجود وايه انت ما لينا السجود سجود وايه ما هو الأحكام محمد عن جنة سجود وايه فأقله أقل السجود سجود فإياه شرحه الأولان بدن مباشرة بعض جبهته bariiskiisii darteedii macnaa qaarkeedii inaa la kuunta imika waxaan lenaha darteedii sumalaa qaarkeedii an faaqaluhu mubaasharatu bacdi jabhatihi bariirkiisii qaarkeedii amaka barirkii barirkiisii barkoodii musallaaho makaanu salaadiisii ninka tukhaanosu tukhaayo maajabhadiisii hortooda ala kulanta waaye fain sajada calaa mutasilin bihi fain sajada haday sujuudo calaa mutasilin shay la carirhina bihi bilmusalli ka tukhaayo shay la carirsadi adayku sujuudo jaaza banaan samee بxركaتihi ilmaka xarka dooda dhaafn بxركaتihi dhaafn dhaafn تxرك بxركaتihi ad dhaafn asaado sugniyo oo todobaad oo arkaanta salaada kamid aheed asjuud sujuud weye sujuud waaye kani lama gooba sujuudo sujuud lama gooba sujuudo arkaanta kala mid mid ay ahaayeen sujuudka lamaa laga yeelay sujuud macnihii maxaa waaye luqa ahaan iilasha waaye waxaa waaye khuduuc waaye tawaabuc waaye tadalul waaye intaasaa sujuud asujuud sujuud waaye marka walba lama goorma sujuudo aa rugni ah waxaa sujuudka socelcelintiisi loo jideeyey keyrkiisa bala soo celceliyo oo mala soo naqnaqo sujuudka in la soo naqnaqo waxaa loo jideeyey keyrkiisa bala soo naqa bala soo naqo hal mar lel rukuuca itidaal hal lee waaye intii kale in arkaanka hal hal waaye maxaa yeelay tawaaduca kusaa xeel dheer tawaaduca oo tawaaduc ilaah loo tawaaduco kusaa xeel dheer saas ahaan waxaa loo jideeyey lama goor laga yeelay alfucelceliyey cilcilinta alfuceliy saasa la siyoti lamaad waxa waaye sidana salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markii samada loo kor yeelay inta malaaig oo meha joogtay oo oh ilaahay yani joogka aabudaayeen waa salaameen waxay ku salaameen iyagoo taagan manaa iyagoo joogooga ay salaameen subanaha markii salaameen markaa kabacdi waa rukuuceen waxay urukuuceen shukran lilahi tacaala waxay urukuuceen ilaahay shuhrigiisii ay ugu shukrihayaan nabigii sala allahu alayhi wasalama oo khayra kalqigii ahaa aragtinadiis tusika tusii a ilahay urukuuceen shukri ahaan ay urukuuceen yani ay urukuuceen shukri ajligii ay aragtiyada nabiga arkeen daraaddeed aragtiyada oo nabigi khayra kalqilah ay arkeen daraadii ay ay rukuuceen kuwoodii raaki ay rukuuc samayne markii agtood asoomada waxay riirgelmi waaye madaxoodii kore usoo qaadeen madaxoodii kore usoo kiciyeen waasuu ictidaadeen nabiyay salaamay salawaat wasalaamu alayhi markaasaa bacdii haddane markaa yani asalamaysa bacdii shukri daraadii ay usujuudeen aragtiinoodanaya aragtiinodaisii waa shukri daraadii ay sujuudeen arsinagasa ajriyeedi hooda sujuud samayni markii nabiga agtooda ismaray ay arkeen madahoodii kora usoo qaadeen sujuudkii kor ugu soo qaadeen markaas kabacdi suuban hay salaameen markaas suuban hay salaameen kabacdina mar labaad ay sujuudeen shukran lilahi tacaala ay sujuudeen ilaahay kusuuraaan daraadii oo arkeen daraadiis sujuudeen markaasi sujuudka taa daraadeediya waxaas noqday sujuudkii masnaa masnaa lama lama as noqday lama as noqday kasoo aroorin oo oh, malaaigta ay lahaa xaalo ay lahaadaan xaal walba oo oh, malaaigta xaaladooda ay tahay macnaa sifa walba oo oh, malaaigta ilaahay ilaahay asiiyey umadan umad maxamedana xaalo u ahaatay sifa u ahaatay malaaigta xaaladood camala ilaahay asiiye umad maxamed haddii waxaa haddana sujuudka ixraarkiisii loo jideeyey muqashadiisa loo jideeyey waxaa ilaahas u ishaaraa insaanka in aradaa laga uumay oo haddana as in laqadoono waxaa lagu tilmaamay ayuu tilmaama caradaas in ilaahaska uumay haddana caradaas in laqadoono sujuud xaqiiqas leha xaqiiqadiis waxa waaye yani sharcan sharciga ahaan rabadadiis xinan inay iskudubhaayo korkiisii inay isdejiyo waaye oo ardi dhul ahaaya reerkii ahaaya hoda waxminkee waaye waanu imaan doonaa insha allahu jabhadin waayo sanati jilib waayo lamada gacan calaalho calaalho calaacshoodi faraha calaalho calaalahood waaye xuruudaas leeyahay xuruudiisii waxa waaye inta aan wad shuruudaas leeyaha laxwaayo shuruudi cuur inaa isku qasdin waaye cuur sujuud waxaan ahan isku qasdin ooaa weydiya dhulka sujuud ilah sujuuda isku qasdin calaa kuli xaal fadhigaan oo asku cuurka isku qasdin caam isku yahay arkaanta dhamaanteedi caam ku yahay arkaan walba ictidaalkii inaawada isku qasdin rukuuci inaawada isku qasdin inta oowashadii macnaha wax oo kala ciila in lawaayaa lawaa haddana sii shardigii lamaad waxa waaye tadaysa xinin inay xasilaan waaye dhammaantoodii hal wakti keliya ay isla dawaan yani makaashay jigaas dhigay gacankaas dhigay hadana venezuelas dhigay venezuela makaashay ayo badiis kul inaa mustafar ay ahaato kufuudkabaas haddana wadnaa maanta waa siweynay wain sajada sujuud alaa in sajada haduu sujuudo calaa mutasirin koola xariirsada hadikru sujuudo oo isku sujuudo oo bihi bilmusali kan dikhayo koola xariirsada isku sujuudo waaga banaan inama yataxara inama yataxarag habas dhadaaqini inama yataxarag habas dhadaaqin bixarakatihi ninka dikhaayo xarakadiisi dhadaaqis dhadaaqini asdhadaaqin sadxa sadx maxaa inta waxaa la yidhaahaa jabha iyo jabina aa la yidhaaha laga la yidhaaha hidi waxa inta ah intaa bariirka jabha iyo jabin aa laga la yidhaaha markii jabha la yidhaha jabha waxaa waaye waaye bartankiisi waaye hidiga bartankiisi waaye manaa wiii dhexdiisa la wadaa intaan waay udhaeeya kamod lamada jeedkoodna cidana waxaa la hidaa waxaa laga liraa yani intaa waaa la yiraahaa jabha oo wijiga gaarkiisi ah waxaa la yirahaa jabinaa liraa inta oo lamada jeed hayaan a jabin lairaa jabha iyo jabin jabinaa liraa marka waxaa waajibaa shay oo wijigiisi kamid ah inaa dhulka akudejiya awaajibaa meesha akudufahaayo meel oo kamid ah ina kudejiyo yaa waajibaa akudufahaayo inaa yani oo dad hadiisi akudejiyaa waajibaa idoon akudejiyo ubanshaala manaa lakulmintaas dhulkaas haayo waxay leedahay saddex wa kashfi inaa wadiyo foodnaada manaa banaanaada noo banaanaado waajib waaye waajib taskia kala kaa kaski waajib adigi banaanasadiisi mehe aad ka sujuudeyd mehe aad ka sujuudeysid hujiaas noo banaanaado waajib waaye kasi waajib ah kasi suna kasi muxarama kuga kaxaa saddex kasi waaye kasi oo waajib waaye hujiga in walbanooyo kulli waajib waaye kasta oo manduub oo suna ah faydid oo suna ah faydid oo xaaraam ah qasida waajibkaha waxa waaye cinaafu sujuudin macnaha waxa waaye in macnaha cinaafu sujuudin dhulka kor sujuudo dhulka aska sujuudo waxyaaba oo dhaafayo aska sujuudin macnaha waxaa la wadaa waxyaalaha ilaa in lam yataxarak bixarakatihi maleyno waaga banaan hadii dhaain misaalkii waxa waaye mara hadaad kuskatid barteedina yani qaarkeedina adiga haasatid oo korkaada ay saaran tahay maradaas ama go-aad weyn oo dheer weyn oo dheer oo magaciisa yani qaarkiisa korkaada saaran yahay qaarka danban dhulka asfidtan yahay lagoglay dhulka lagoglay adog adgog marka maradaas sujuudi marada hadday yartahay yartahay way ku sujuuday taasi anfici maayo hadii marada isaa horeyso suuka marasa horeyso masalan waxaa waaye cambuurkaadi garabkiisa camr waaye ama amaamadii waaye sakabo ama garbasaar waaye go-ad wadatis waaye ee yani dhulkaas sidi dhulkaa yani barkiis ay ay jirtaa waa ku sujuudi sujuudka ansaxan maayo kashfi waajibka waxaa waaye iyo kashfi manduub waxaa loo wadaa qamraa kashfi waajibka waxaa waaye in laga taas markaas inay faydnaato hujra inuu faydnaado banaanaado waajib waaye waajib waaye waajib waaye haddii oo maradeed wadati markii soo kacaysid waa kula soo kacay markii sujuud waa kula sujuuday taasi maya taasi ma ansaxaayo sujuudkiisii wala adkaa horeysa waaye markii sujuud waa sujuuday markii soo istaagaysid waa kula soo kacaysaa taasi yani ansixi maayo sujuudkiisi kashfi waajibka waa waaye inay fayd naago ah waajib ah oo dhaahaynin waa kaas kashfiga sunad ah waxa waaye mara gacantaada maradaa ku barka guud ku duubtay iyo farahoodii guud ku duubtay lamada lug iyo gacmankaadii ardiga ma gaaraayaano maraa kuwa duuwan goodaa kuwa duuwan ardiga mala kulmaayaan salaadaada waa ansixaysaa laakiin kashfiga kala suneeyaa inay gacmanka sujuudayaan oo la sujuudayo oo dhulka inay fiidaan sunna waaye sunada waxa waaye inaa dhulka adlulmashid ah saasa suna kashu manduubaa la yihaaha marka inay dawoolin ay ku fiidnaadaan dawa inay dawoolaanin oo ay gaaraan kaasaa sunna ah juub mahe waa sunno kashfiga manduubka ah waay kashfiga oo magaciisa oo xaaraamka ah haddii istiraad waa adeer lagu feedo hadii jubaaseed ad tiraahin xaaraam waay maxaa yeelay awrabaa faydmaysaa dilbika markaad faydid awraba waxaa ahayd maa bayna surati warukbati banaan waaya awrayaa faydmaysaa faydidaasi xaaraam waay maxaa yeelay awradii in la asturaa waajib waaye rukbateynkii in la asturo maxaa layidhi bacdu jabhatihi jabhadiisii baristiisa barkeeda inay la kulanto kalamaad waxaa waaye الثانية hadii شhan laba shardi waayo atana makshuufa inay ahaato shardiga lamaad waxa ah waaya laba shardi ahaasana haddii shay isku sujuudo oo mutasilin bihi shaygaa usii as la xariiro macnaa musalaha musaliga maha isku dukahaayo shay la xariiro haddii isku sujuudo jaaza banaan maxaa siray fain sajada qab fain sajada wasujuudo calaa mutasilin oo la xariirsada bihi bilmusalli kan tukaayo sila xariirka sujuudo jaaza banaan samays banaan yahay in lam yataxarar bixarakatihi haddii xarakadiisii la dhaqaaqiis la dhaqaaqaynin dhaqaaqiis la dhaqaaqaynin shaaric abaadku mihaali kacamaamatihi kacamaamatihi camaamadiis oo kale waaye ma aha saas laakin waxaa mithaaliya usuuray karaa ay kusoo oweysaa ka oweynaa aswataa ka oweyn aswataa masalan ba ka oo dheer aswataa